ee magaceeda layhahda fatxulaclaam fii nadmi masaa'il asmaa'i walaxkaam manduumadan oo ku saabsan alasmaa walaxkaam bal mualifka marka hore alifay ee musanifka risaaladela baynu waxyar ka odhan doonnaa kadibna waxaanu isku dayi doonnaa inaynu iska bilaabanno si aynu wakhtiga uga faa'iidayno oo saddex fadhi baynu iskaga soo koobi doonnaa hadii la yidhaahdo musanifka risaalada alifay waa waliid ibnu idriis alminisi abu khaalid assulami eh, sheekhaas baa leh magacaa leh minisi waa uun jadkiisa awayaashi nin ka mida xagga abtirsimada waa reer bani sulaym eh, waa nin masriya oo reer iskandariyaah eh, hadda waa wuxuu joogaan filayaa meesha la yidhaahdo maraykanka wilaayadkiisa ka mid ah waa ra'iisuljaamic alislaamiya في manasoto ayuu ka yahay rais wuxuu dhashay iyo hijiriyada u dhashay adugu jaamacaddii wuxuu kaga baxay tacliintii wax soo wadaba iskandariya uu kaga baxay qismka luqa alcarabiya kii maajisteer buu qaatay fiqiga ku saabsan dictooraa daraasaad islamiga ku qaatay wuxuu ahaa nin muqri ah oo qira'aadka qur-aankana aad u yaqaana oo wax ka bartay culama fara badanoo xagga masar rag jooga iyo xarameynka iyo meelo badan buu ka bartay marka isagaaba nin muqri qiraa'adka aad u yaqaana wuxuu ahaa mudaris wuxuu ka ahaa luqada carabiga iyo daraasaad islaamiya taariikhda laga bilaabo kii ilaa kii intaa macalin buu ka ahaa masar iyo sacuudigaba iskuulaadka dhexe dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ayuu ka dhigi luqada carabiga iyo daraasaad islaamiya imaamnimadan uu ku shaqeeyey imaam inuu ahaa masaajidka masar iyo amerikada uu joogo haddaba wuxuu ahaa markaa tadriiska qur-aanka u bilaabay oo sacuudiga iyo masar iyo amerika intaba arday fara badan oo ka afdhaxday oo ijaazaad ka qaadatay qiraa'aadka qur-aanka ayaa jira soomaalida rag baa ka mida ah ka qaatay ijaazaad ka qaatay xagga nashahaadka cilmigaa ah abxaa badan buu leeyahay iyo mutamaraad badan iyo nadawaad badan uga qayb qaatay mashaa'ikhdiisa xagga wax ka bartay xadiidka iyo fiqiga iyo caqiidada iyo tafsiirka intaba waxaa ka mid a sheekh cabdilcaiis ibnu baaz oo riyaad maruu joogay muddo dheer uu markaa wax ka akhrisanayey cabdirasaaq cafiifi qudhiisa tarjamada ka qoray ilaa shan sano meenaha inuu laazimay buu tilmaamay ibnu cuaymiin qudhiisu sheekhu wuxuu ahaa sheekh wuu ahaa ardaydiisu ka mid ahaa cabdilaahi ibnu qudayaan saalax fawsaan aduu rag badan oo culimadii ka mid ah reer najd iyo dhulkaas ayuu wax ka bartay mualafaad buu leeyahy alfutuxaat asamadiya sharxu risaalat alcubuudiya wuu leeyahay alrujuuzat alwaliidiya fi lmawaariis ayuu leeyahay sharxu tuxfa alciraaqi ayuu leeyahay sharxu aliimaan alawsat ayuu leeyahay tarjama uu ka qoray cabdirasaaq cafiifi oo hal mujallad buu leeyahay aru ikhtilaafi qiraa'aat aarbacat cashar fii mabaaxi alcaqiidati walfiqhi buu leeyahay risaaladan baa ka mid ah waynu iska bilaabayna wuxuu le naadimku bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi salaami alaxadi alwaaxidi rabbi ilaahi samadi ashkuruhu subxaanahu an ancama cala cibaadi bilhuda waakrama uma asalaatu wasalaamu sarmada cala alnabiyi alhaashimiyi axmada وآlihi وصaxbihi الأطhaari tacaqub اlleyli maca الnahaari ثuma yaqulu اlغaafiru اlwaliidu ibn اlminisiyi liman yuriidu khud hadihi اlmanظumaة الmuxararة salafiya caqduha ma أطhara samaytuha fatxا min alcallaami fii baabi اlasmaaءi maca اlaxkaami asأlu da اljalaali an yaqbalaha وan tufiida kula qaarin laha manduumadan wuxuu leeyahay sheekhu ku bilowday alxamdu lilah alxamdu mahad lilaahi allah yaa iska leh allihii assalaami e, nabadgalay oo ceeb iyo nuqsaan oo dhanka nabadgalay allihii alaxadi keli ahaa allihii alwaaxidi keli ahaa allihii rabbiga ahaa ee makhluuqaadka iyo uunka ee rabbiga u ahaa alilaahi allihii macbuudka la caabudayey allihii assamadi ee danaha iyo xawaa'ijto dhan allah qasto bismu ku bilowday waana daabiga culimmada had iyo goor bisiga ay ku bilaabanayaan iyagoo kaga dayanaya dee qur-aanka oo biska lagu bilowday iyagoo kaga dayanaya in nebiyulaahi maxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi qudhiisu markuu eh, qoraalada waraaqaha u dirayay iyo bisilka uu ku bilaabi jiray oo ninkii loodhan jiray heraql oo kale markuu risaalo qoray bismi illaahi uu ku bilowday eh, musaalaxaadka oo sulxudaybiya oo xusataa inuu biska ku bilowday iyo axaadiid sanadkeedu daciifba ha ahaadee laakiin marka Eh, istinaas ahaan ay ahlu sunnahadii ama culimmaduba istinaas ahaan ay keensadaan kullu amrin dii baalin yubda'u fiihi bismi illaahi اraxmaan اraxiim fahuwa aqطac eh, marka sanadkiisu waa daciif laakiin shawaahid kale waa la yska hayaa aynu tilmaannayba in rasuulku salawaat ullahi wasalaamu alayh uu jiray eh, marka waxa weeyaan wuxuu ku bilowday bismuu ku bilowday yani hadalkayga abdow waan bilaabayaa tasniifkan bismi illaahi alle magacii baan ku bilaabaya alli araxmaani naxariis caamar alli araxiim naxariiska allah alxamdu buu ku xejiyey oo alxamdu ku bilaabashadeeda qudheedu dariiqada qur-aanku bisinka iyo alxamdiyo ka lagu bilowday iyano way imanaysaa iyo kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bilxamdu lilaahi fahuwa aqacu bilxamdu lilahi fahuwa aqacu oo macduumu alkhayr walbaraka marka eh, rasuulkuna dee khuabtiisana waa ku furfuran jiray eh, xamdiga marka waxa weyaan ilaahay buu subxaana wa tacaala mahdiyey asmaadii uu lahaana ee eh, waxa weyaan wuu taxay asmaa uu leeyahay oo allahaas waa alle salaam ah asalaam waa min asmaa'ihi oo rasulku wuxuu ina allaha huwa asalaamu xadiidka bukhaari muslim ay wariyeen naska qur-aankaana alle huwa allahu aladii laa ilaaha illa huwa almaliku lquduus asalaam wa min asmaa illahi tabaaraka watacaala wa allaha alwaaxid alaxad marka aimmadu waxay alaxad iyo alwaaxid waa isku macne waa la yidhi sida imaamu abr iyo rag lehila sheegeen qaarkood waxay leeyihin maye waa kala duwan yihiin alaxad alladii tafarada bikulli kamaalin allaha la keliyoobay kamaal dhammaantii la keliyoobay laa maiila lahu walaa nadiir tusaale iyo cid loo dhigana aan lahayn oo marka axadiyadu waxay keenaysaa anfin la anfinayo muطlaqu اlmushaaraka wاlmumaaala min jamiic اlwujuuh in ilaahay cidi maarata shabbahayso ama cidi ay mumaail u tahay laga anfinayo alwaaxidna waa aladii lam yazal waxda waa laankazu inuu keligii yahay oo aan cid kale la jirin adugu siyaabahan asamadina waa min asmaa illahi tacala waxaa weeyaan huwa aladii yasmudu ilayhi alkhalqu fii xawaa'ijihim waa kay khalaa'iqdu dhammaanteed danahooda ay ula qasdaan oo dantooda ay u sheegtaan ayaa waxaa weeyaan samad la yidhaahda marka alxamdu mahad lilaahi allah yaa iskale allihii assalaami magaca salaam lahaa ee ceeb oo dhan ka hufnaa allihii alaxadi alwaaxidi arab rabbu dee waa alkhaaliq iyo alraasiq oo allah dee wax abuuraa wax allah wax maamulaya mutasarif inta waa alilaah waa almacbuud assamad ashkuruhu subxaanahu an ancama cala alcibaadi bilhudaa wa akrama ashkuruhu waan mahadinayaa alle subxaanahu nasahanaantiise an ancama alif waa iska alif an ancama bi an ancama inuu nicmeeyey alcibaadi addoommii u nimceeyey baan ugu shukrinaya alle bilhudaa hanuunkii ugu nimceeyey waa karama oo u maamusay addoomihiisii wanaagsanaa ilahay buu mahadinaya subxaana wa tacaala eh, uu leeyahay nicmooyinka ilahay bixi way fara badan yihiin wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa laakiin nicmaba nicmay ka fiican tahay nicmada marka lagu siiyo waxaa u fiican nicmat lhidaaya taasu marka ilahay ugu mahadnaqaya nicmat lhidaaya ymunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan marka ilahay inuu kugu hanuuniyo iimaanka waa gallada uu marka xamdi eh, iyo shukribu iska daba keenay eh, qaarkood marka waxay leeyihiin xamdiga iyo shukrigu waa isku macne kullu xamdin shukrun wa kullu shukrin xamdun iyo maya eh, waa kala farqinaya xamdigu agga mawridka kala duwan yihiinoo waxaa la yidhaha baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wajh oo midba dhinac buu caam u yahay dhinacna khaas buu yahay oo xamdiga marka laga hadlayo xagga lisaanka ayuu ku khaas noqonaya shukriguna carabkana waa laga shukrinaqayaa qalbigaa laga shukrinaqaya jawaarixda laga shukrinaqaya afaadatkum nacmaau minii aa yadii walisaani wadamiiri lmuxajaba akiiri marka intaba waa laga shuhurnaqayo oo marka xagga waxaa caamsan shuhriga caamsan marka laga hadlayo fii muqaabili nacma xamdiga caamsanoo xamdigu nicmona waa lagu xamdiyayaa galladla'aanna waa lagu xamdiyaya oo xamidtu arajula calaa incaamihi xamidtu calaa shajaacatihi waad ohanaysa marka weyaan dhinaca marka laga eego dee xamdiga acamsan oo markaa eh, wuxuu noqonayaa eh, muqaabilu nicma iyo hayru nicma laakiin shukrigu wuxuu noqonayaa muqaabilu nicma eh, macnahaas markaa ay yidhaahdaan ashkuru waan mahadinaya alle subxaanahu nasahnaantiisa an ancama bian ancama inuu nimceeyey baan alla ku mahadinayaa cala lcibaadi addoommay bilhuda hanuunkii inuugu nimceeyey wa akrama uu maamuusay oo uu addoomihiisii hanuunka ku maamuusa ku sharfay uma asalaatu wasalaamu sarmada cala nabiyi lhaashimiy axmeda uma dabeetana asalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo sarmadan xaalahiin kuwa joogta ah cala nebiy nebi korkii bay ahaayeen nebigii alhaashimiyi bani haashim loo aaneeyey loo nisbeeyey axmeda ah marka waxa weyaan dee salligii buu raaciyey xamdigii iyo shukrigii salliguu ka dabageeyey salligu asalaa bimacnaa raxmana muasiriinculimmadu ay ku macneeyaan alraxma bimacnaa hanaana waa lagu macneeyaa ibnuqayim kitaabkiisa jalaa'ul afhaam ayuu wujuuh fara badan ku naqdinayaa in la yidhaahdo alsalaatu bimacna araxma wade ilahay qur-aankiisa waa kule ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma marka salawaat iyo raxma oo laysku soo cadfay walcadfu yaqtadi lmuhaayara marka qur-aankuna de waa mucjis oo markaa eray in layihaahdo eh, eh, salawaatu naxariisba korkooda ahaatay wa raxmatuma naxariis korka korka ahaatay waa hogaa markaa waxyaaba ku ishkaalay bay ka mid ahay ku bushiyey eh, abulcaaliyana macnaha wuu keenay salaat ullaahi calaa rasuulihi anaahu calayh ammaan inay tahay sarmadan waxaa jira waxaas waa azali marka la yidhaahdo alladii laa awala lahu ba azali lh waxaan waxba awal lahayn abadi marka layidhahdana alladii laa aakhira lahu waxaan aakhir ka dambeeya lahayn sarmadi marka layidhaahdana alladii laa awala lahu walaa aakhira marka biyadhacu hadalka waxa weeyaan waa ammaan iyo salaan aan kala go'ba lahayn nebiga korkiisa aan kala go'ba xilliga qofku nool yaha o dhanba iyo hadlayo korkiisa hagaato uma salaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo sarmada xaalu yahay mid joogto ah cala nabiyi nabiyulaahi muxamed korkiisa haato ashwacaadiyo nabi maxamed loo jeeda ah, nabigii alhaashimiyi haashim bani haashim loo aanahiyey axmed korkiisa haato waalihi wasaxbii ahaari waalihi aalkiisa korkii haato iyo wasaxbii asxaabtiisii aladhaari kuwii ahiraa tacaaqaba leyli maca nahaari maa tacaaqaba leyl habeenka iyo maalintu intay iscirbinayaan ee habeenbaxayuba aynu soo gelayso oo maainbaxash rabay soo gelayo muddadaasoo dhan salli aalka korkiisa iyo asxaabtaba ahaado marka aalkuna mararka qaarkoodna de waxaa loo qastaa eh, aalka rasuulka wixii muminiina aalu muxamed aalkii rasuulka ah, banu hashim banu mualib eh, mararka qaarkood wuxuu noqdaa aalku wixii raacay nabiyulaahi moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi diinta ku raacay aalu nabiyi atbaacu millatihi min الsudaani min alcaajibi wالsudaani wاlcarabi low lam yakun aaluhu ila qaraabatahu sala اlmuصalii calى طaaqi abilahabi wakila ashwaan dhex maray marka way way noqon kartaa atbaacu millatihi wixii diinta ku raacay in aal la yidhahdo marka dadkii ahiraa aalkii yuriid اllahu an yuطahira الrijsa yani alla wuxuu doonayaa inuu idinka ahiro an yuahira cankum riisa aayaddii suuratulaxzaab ayay goysa aayaddi marka waxa aalka iyo asxaabtuba korkooda ha ahaado ammaantaas iyo salaantaasiba wa aalihi aalkiisa korkiiy wa saxbi asxaabiisa aladhaari tacaaqaba aleyli maa tacaaqaba alleyli maca anahaari habeen iyo maalin intay iscirbinayaan ee midintuu baxmid kale ka daba muddadaas oo dhan korkooda ha ahaato ammaanta iyo salaantuba uma yaquulu haafiru lwariidu ibnulminisiy liman yuriidu uma dabeetana yaquulu wuxuu leeyahay alhaafiru ninkii haafilkaah saahigaae halmaansana alwaliidu weliid wuxuu leeyahay weliidkii ibnulminisiy ina minisi ahaa liman axaduu u leeyahay ku odhanaya yuriidu doonaya itibaaca alxaqi mafcuulku iska xadfanya itibaaca alxaqi xaq ayuu raaca ka doonaya wuxuu leeyahay khud haadihi almanduuma almuxarara asalafiya caqduha ma adhara taa qaad buu leeyahay marka alhaafil halka kan waa ism faacilo min hafala can amrihi waxa qofku markuu waxaas haafil bukay macnaa waa saahi waa qof maarata halmaansan oo kale hafala can shay marka kolley un baab tawaaduc baabu tawaaduc baan filaya buu uga jeedo uun inuu maarata tawaaduco oo in iska maaragtay halmaan badan oo saas oo kale waa hadmu nafsi baa la yidhahdaa macnahaaskooda taqriiban marka magaciisuna weli ibnmaniisiga asna de waa jadkiisi miniisigu miimka hoos celiya miniisi weeye marka wuxuu leey qofka doonaya inuu xaqa raaco oo intifaacsado manduumadan ay ku faa'idanaysa qaado uma yaquulu wuxuu leey alghaafilu alwaliidu waliidu wuxuu leeyahay waliidka ibnulminiisi liman axad wuxuu leeyahay yuriidu doonaya itibaaca alxaq xaq inu raaco doonaya wuxuu ku leeyahay maqowul qowlku waa halkani khud qaado haadihi almanduumata manduumadan qaado yacni manduumadan waa nadmigan hadda aynu hayno qaado almuxararata la saaf yeelay ee aan xashwiya waxba lahayn la saaf loo aaneeyey maa aharahu maa maxayba aharahu maxaa ka daahirnimo badan caqiidadaas oo ka wanaagsan oo ka fiican weeye marka caqiidada almuxarar min ataxriir baa laga keenay xarara yuxariru alkitaaba taxriiran ay aslaxu wajawadahu adkana shayga marka si fiican loo eh, diyaariyo oo loo sugo ayaa la yidhahdaa oo waxaan marka xash wiyo ziyaad iyo si kale lahayn weeyaan eh, caqduhana alcaqdu huwa alcaqiida ayaa loo jeedaa marka caqiidadiisuna waa caqiida salafi ah oo salafna xagga luqada kullu man sabaqaka waxay ka hordhama salaf la yidhahdaa laakiin istilaaxa saxaabo iyo taabiciin iyo wixii ku raacay xaqa waddadoodii qaaday baa salaf la yidhahdaa hum almutamasikuuna bisunnati rasuuli illaahi sal allah kuwa sunnaha rasuulka haysta wa hum asaxaabatu wاttaabicuuna wa aimmat اlhuda waa saxaabadii waa taabiciintii waa aimmadii kale ka dambaysay aimmat اlhuda almutabicuuna lahum biixsaan waman salaka sabiilahum iyo ciddii waddadaa qaada jidkaa ciddii qaada fi اlictiqaadi wاlqowli wاlcamali ku raacda ictiqaad ahaan iyo qowl iyo camal intaba ku raacda manhajkay qaadeen raaca aladiina istaqaamuu cala اlitibaac wajaanabuu اlibtidaac fii أyi makaanin وأyi zamaanin wahum baaquuna ظaahiruuna mansuuruuna إilى ywmi اlqiyaama marka kaasaa salaf la yidhahdaa salafku marka waa manhaj halkaa xeelo taalla weeyaanoo dee ciddii qabsataa ee ku dhaqantaa cidina kaama laha waa xeelada halkaa taal nin wal inu gacanta hurita la doonayo nin wal inu gacanta huritaa la doonaya waa sunnaha rasuulka oo la qabsado waddadii salafka dadkii aimada ay qaadeen oo la qaado nina martiugama tihid waa uun dadaal iyo inaad sameeyo juudi lala yimaado marka wuxuu yidhi waa ka xadiidkuna khayru nnaasi qarni marka xagga zamankana dee waa raggii hore wixii raacayna ha dambeeyeenbe mar hadday manhaj ku raacin way salaf khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum eraygaas marka salaf iyo ahlusunna ama muraadafaadka ka mid tahay ahluaar ahluxadiid waxaasoo dhan hud qaaday haadihi caqd madmuumata qaada almuxararata la saaf yeelay asalafiya caqduha caqidaduna ay salafi tahay ma adharahu ma adharahu marka waa iska tamabeed wuxuga jeedaa yani ma adhara almuctaqadaat muctaqadkan maxaa ka wanaagsan maxaa ma aslabahu maxaa ka nabadgelyo badan ma aslamaha min azaal wاlkhata in qofku uu ku dhaco zaal iyo khata maxaa yani uga nabadgelyo badanoo inaana qof hadduu ku socdo manhajka inaanu sibiri raxanayn amaytuha atxan min alcallaami fii baabi اlasmaa'i ma alaxkaami samaytuhaa waxaan ku magacaabay fatxan furid fatxigaasoo min alcallaami allaha cilmiga badan xaggii ka sugnaaday oo fii baabi اlasmaa'i ma alaxkaami baabkaa yani uu furo marka waxa weeyaan dee waa fatxigu macnaheedu waa un tafaa'ul fatxu اlcallaam yani eh, inuu u bixiyey allah callaam horta waa eh, waa siiq ulmubaalaqa siiq ulmubaalaqa oo eh, keenaya marka haddii allaha allaamka cilmiga badan waa kila facaalun aw mufcaalun aw facuulu fi karatin can faacilin badiilu marka waa facaal waa siiq ulmubaalaqa oo ilahayna qur-aankiisa dee uu ku sheegay inuu yahay maaragtay innaka anta allaamu luyuub innaka anta allaamu lhuyuub marka alle subxaana wa tacaala waa allaha callaamka cilmiga badan wuxuu tafaa'ulaya marka inuu u furo qofkii doonaya inuu barto baabka baab alasmaa'i walaxkaam waa tafaa'ulayaa oo markaa uu rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala u furo asmaa walaxkaam asmaaduna maalan kaafir munaafiq murtad asmaaasa loo jeedaa iyo axkaamtay leedahay dee magac kastaba xukun buu yeelanaya adoo adduunkana xukun buu yeelanayaa aakhirana axkaam buu yeelanaya waxba ka ratimay oo a'immadu marka aad ay uga hadleenoo wuxuu yidhi ibnu taymiya raxmatullahi alayh ida tabayana dalika faclam ana masaa'il atakfiir watafsiiq min masaa'il alasmaa'i walaxkaam marka laga hadli baabka gaalaysiin iyo tafsiiqin iyo de baabkan asmaa soo gelay halka kan waxaa weeyaan waxaa ku tacalluqaya ku xidhan alwacdu wاlwaciidu fi daar اlaakhira yaboha janno laysu yabo iyo goodiga naarta laysaga digayo halkaasa ay ku tacalluqdaa waxaa kaloo ku tacalluqaya almuwaalaatu wاlmucaadaa yaa la jeclaanayaa oo la soo dhowaysanayaa adoo xigta ku ah yaa la colaadinaya la fogaynaya oo hisheeye ku ah hisheeyaha soomaalidu qofkaan reerka golaas waa sheeye sheeyale qof muslim sheeya halka maaha soo ma aragti eh, wاlqatlu wاlcismatu waxaasoo dhan baa ku xidhan iyo wغayru dalika fi daar اdunya faina allaha subxanaه awjaba اljanna lilmuminiin alla subxaana wa tacala jannada wuxuu waajibay muminiinta waxarama aljannata cala alkaafiriin jannadan wuxuu ka xarimay gaalada marka waa baabka samaytoa waxaan ku magacaabay fatxan baan ku magacaabay eh, fatxigaasoo meen allah maxay ka ahaaday fii baabi اlasmaa'i maca alaxkaami inuu halkaa fatxiya furid alle markaa uu naga siiyo wbacdu faliimaanu qowlu wacamal yaziidu bilbiri wanaqshu zalal mise xumaan dhaafay asalu dheh asalu daljalaali an yaqbalahaa waan tufiida kula qaari'in laha as'alu waxaan weydiisanayaa daljalaali weynida allah u saaxiibka ah an yaqbalaha inuu aqbalo manduumadaas oo macnaha dee dantan kale ilahay u aqbalo waan tufiida inay u faa'iidayso baan ilahay weydiisanaya kula qaari'in laha mid kastoo akhriyana inaan u faa'iidaysana ilahay baan u weydiinaya oo qabuulku bimacna alijzaan wuu noqdaa wuxuu kale ku yimaadaa bimacna alihaaba warida can alcamal yani macnaa taasu u jeedaado ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaya allaha daljalaal weyni u saaxiibka ah inuu markaa awaabkeedii abaalkeeda i siiyo inagana ducada waa ku jiraa ciddii akhrisanaysana inuu u faaideeyo oy baasha u faa'idayso ah, maaragtay waxa la yidhahdo eh, ee manduumad u faa'idayso oo ilaahay subxaana wa tacala markaa faa'iidadaas uu aqbalo ducaduna dee qabuulka in ilaahay camal ka aqbalana waxa weeye ambiyadii iyo saalixiintiiba ilahay bay weydiisanayeen markii nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil alla ka warramayey rabbanaa taqabbal minna innaka anta asamiicu alcalim imra'atu cimraan waxay tidhi rabbi innii nadartu laka maa fii baطni muxarara fataqabal minii innaka anta asamiicu alcaliim marka ducadaasna waxa weeyaan dee waa wuu ka soo dheeganaya hadalkiisu socdaa fasl fi tacriif اliimaani waanahu qowl wacamal yaziid waynqus wuxuu fasl u yahay halka kan fii bayaani tacriif اliimaan iimaanka tacriiftiisa caddayntii buu baab yahay waanahu iimaankii qowl wacamal iimaankuna qowl iyo camal yahay yaziidu inuu ziyaado oo طaacada ku ziyaado wayanqusu nuqsaamo wabacdu faaliimaanu qowl wacamal yaziidu bilbiri wanaqsuhu zalal wاlqowlu qowlaani faqowlu اlqalbi waqowlaة اlisaani ya da lubi wacamalu اlqalbi kada larkaani kadaka minhu camalu اlisaani faqowlaة اlqalbi hiya tasdiiqu biأna diinana huwa alxaqiiqu waqowlaة اlisaani acni nuطqa bilafdaة الشhahaadatayn xaqa وcmل الqلب fkaالتwkل والxب والتوبة والتdلل والhوف والإkhlاaص والرajاء والصبر والشhكر mع الأحyاء iimaankii buu ka hadlayaado dee iimaanku wuxuu yidhi وbacdu intaa dabadeed فaliimaanu iimaankii qwl qowl weeyaan wa camalu camal weeye يزيid wuu ziyaada biاlbiri طaacada iyo khayrka ayuu ku kordhaa wanaqsuhu nuqsaantiisuna azaal bizaali simbiraxasho iyo dembiga orga dhacay ahaata marka iimaanku de waa masdaru ficil aamana yuminu iimaana fahuwa mumin jumhuur ahlusunna iimaanka markay luqada ka hadlaya waa tasdiiq bay yidhaahdeen wamaa anta bimuminin lana walow kuna saadiqiin الزهري في كتاب تهذيب اللغة وحلي واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق لكن شيخ الإسلام التيمية وحليه الإيمان لغة معناه الإقرار iyo umaaniinatu nafs ayaa lug ahaan waayo asalka iimaanku min almni baa laga keenay wاlmnu huwa zawal اkhawf waxaa weeye amnigana waxa loo jeeda khawfku meesha inuu ka baxo hadduu khawfku zuwaan umaaniina iyo xasilooni baa imanaysa ayaa kale xujaysta waxaa ka mid ah iimaanku xagga luqada takdiib qaabili maayo bikhilaafi tasdiiq lakin tasdiiq wuxuu qaabilaya maxay takdiib oo marka la yidhaahdo dee qur'aanku ama nusuustuba eh, ima eh, waa ahbaar waima waa awaamir iyo waa ahbaar wax rumaynayo ama waa awaamir awaamirku de waa baabulinshaa kana waa baabulkhabar marka wuxuu leey khabarun wa amrun falkhabaru yastawjibu tasdiiq almukhbir khabarku wuxuu waajibsanayaa in loo rumeeyo qofkan warku ku hadlay amarkuna wuxuu waajibsanaya alinqiyaadu lahu walistislaam in loo hogaansamo ayuu keensanaya oo la qaato wahuwa kaasi wuxuu markaa noqonayaa iimaankii faida quubila alkhabaru bitasdiiq haddii khabarkii rumayn lagu qaabilo walamru bilinqiyaad faqad xasala aslu liimaani fi lqalbi wahuwa umaniina umanida ku fasiru doonaya muqta umaninadu waa taas umaninada markaa waxasilaysa ibn cuthaymiin qudhiis ka soo qaatay sheekha akamid eraygan labadana eray haddii goor laba eray hadi laisku macnaynayo dee waa inay noqdaan eh, xagga camalfalkooda qudhooda inay iska yimaadaano de hadda eh, eh, tasdiiqa sadaqtuhu iyo aamantu hadday isku inmayaano midna waxa weeyaan naftiisuu mutacadi ku yahayba oo gudbaya mafcuul ku qaadanaya midna xaraf jaarbu ku gudbaya marka laba eroo marka horeba saa kala duwana waxay leeyihin fawaaridaasina way keeni kartaa inaan isku mid noqon oo macnaha dee aamantu bihi sadaqtu baad odhanaysa laakiin aamantu odhan maysa aamantu bihi iyo aamantu lahu iyo baad odhanaysa oo dee waa laazim wixii lafdiga aamantu iyo kusan lakin wuxuu gudbaya xarfi jaar sadaqtu waa sita kala odhanaya adugu marka taxaaliil noocaasa iska jiraan hadda waqti badan bay u baahanaysa in la egago marka iimaanku wuxuu yidhi waa qawlu wa camal qawl iyo camal mid walba isaa kuu sheega waxa ka hortegi maayaan matniga nadimku keenaya mid walba waa qowl iyo camal wuxuuna ku siyaadayaa bilbiri oo maxay ah waa jaamicu eh, likhisaal khayr khayr oo dhan waxay jamciyaa laha biri la yidhahdaa eh, zalalkuna waa simbiri xashada khata ayaa la yidhahdaa oo faazallahuma ashayaanu canha faakhrajahuma mima kaana waa simbirixi fain zaalatu min bacdi ma jaatku lbayinaat marka wawy zaalku halka wuxuu jeedaa waxa wey waa simbirixasho macnaa waa dembiga iyo macsida marka yaziidu biaaca wayanqusu bimacsiya wabacdu falimaanu qowlu wacamal yaziidu waa ziyaada bilbirbi ku ziyaada wanaqsuuna azalal wlqowlu qowlaani faqowlu qalbi wlqowlu qowlkii qowlaani laba weeyaan faqowlu qalbi falawalka hore qowlu qalbi weeye waani ka labaadna qowlatu lisaani carabka qowlkiisa weeye aada lubbi caqliga ka u saaxiibka ahow lubbi bimacna alina bimacna albina waa marka qowlkii de waa laba qowlu qowlaan oo qowl qalbi iyo qowl lisaan camalkuna waa camalu jawaarix iyo camalu qalbi uu tegi doona isagana marka wuxuu yidhi waa mid walba isaga faafahin doona walqowlu qowlkii qowlaani buu noqday ereyga qowlahu dee waa masdarka uun qaalo uun yaa masaajirteed marba si ku timaada qaala yaquulu awlan wa qawlatan wa maqaalan waxaas badonaysa marka qawlatan waa masdarka wax kaloo ziyadaha moodin wa qawlatu lisaani lisaanka codhaahdiisuna weeye ka labaad yaa dalubbi kii caqliga u saaxiibka ahdo ama qalbiga u saaxiibka ahdo wa camalu qalbi kada larkaani kadaaka minhu camalu lisaani wuxuu yidhi wa camaluqalbi camaluqalbigii kada alarkaani buu kula mid yahay jawaarixda oo kale ayuu kula mid yahay aaaka minhu camalka lisaankuna aaaka ka iimaanka xaaluu ka mid yahay minhu min amal arkaan buu ka mid yahay isna halkana wuxuu rabaa inuu kuu sheego camalka naftiisi waa labadii uno waa camalu اlqalbi iyo camalu ljawaarix markaasu wuxuu soo gelinaya markaa camalu lisaankii inuu ka yahay maxay muxuu ka yahay jawaarix abadiya jawaarix ka bakabiilka hore inu kuu sheego camalkii siduu kuu qaybiyey maxay qawlkii muxuu qaybishay warmiyana isla soconba qawlu lisaan iyo qawlu qalbisa kuma odhan camalkuna waa camal qalbi iyo camal jawaarix marka marka waxay dhahan camalu qalbi wa camalu jawaarix wa camalu lisaan bay iska sii tabsiil iska yidhahdaan lakiin haddii camalu jawaarix la carabka naftiisu muxuu soo gelayaa dee jawaarixusugalka taasura aynu kuu sheego halkaasu kalaanci arkaantu halkan arkaantu waa jamcu ruknin rukniguna jaanibulqawiy baa layaha min ashay marka maqsuudku arkaantu waa jawaarixda wax kale maago arkaan waa aljawaarix halka kan oo acdaada insaanka jawaarix arkaan layahay jawaarix macnahaasu ka wadaa marka waxaway wuxuu shamlinaya marka oo raba inu kuu sheego qowlkan lisaanku inuu ku hoos jira maxay muxuu ku hoos jiraa qawl jawaarixu ku hoos jiraa wa camalu qalbi camalu qalbigii kada alarkaani buu kula mid yahay yani camal jawaarixa wa camalu lisaani camalu lisaankuna kadaaka kaa xaaluu kula mid yahay minhum min camal jawaarixu ka mid ahaaday oo jawaarixuu ka mid yahay ee meel kalooga baxsanoo gaar u taagan ma aha taasa saas yidhi faqawlaة اlqalbi hiya tasdiiqu biana diinana huwa alxaqiiqu faqawlaة اlqalbi qalbiga qowlkiisu markaa wuxuu rabaa inuu kuu sheego weli waxaad tabaysaad leedahay macaani baad raadinaysaa qowl qalbiga maxaa tahay hadda soo qowlqalbi baynu sheegnay qowl lisaan baynu sheegnay camalqalbi baynu sheegnay maxaa la yihahda camaljawaax baynu sheegnay yani si duuduuba laakiin mid kastaba halku kugu sii faahfaahinaya markaas wuxuu yidhi qowl lisaan buu kuu sheegi doonaa camaljawaarix buu kuu sheegi doonaa camalqalbi wuxuu yidhi faqowlat lqalbi qowlku qalbigu hiya iyadu atasdiiqu rumayn weeyaan bianna diinana diinteennu huwa alxaqiiqu mid dhaba inuu yahay waajibulittibaac inuu yahay in la rumeeyo weeye kaasaa la yidhahdaa oo xaqiiqun qiraaba waxay leedahay xaqiiqun calaya an laa aquuna cala allahi ila alxaq xaqiiqun calaya waa qiro qiraa'atu naafic xaqiiqun calaya waxaa korkayga waajib ku ah an laa aquuna cala allahi ila alxaq marka wuxuu leeyahay qowl qalbigu macnihiis waxa weeye rumayn la rumaynayo waa in ilaahay la rumeeyo rasuulka la rumeeyo wixii iimaanka o dhan lala yimaado qalbiga ictiqaad wixii raba in la ictiqaadiyo o dhan la rumeeyo isla markaana itibaac in la raacayana oo ay tahay in la raacay waajib tahayna in la rumeeyo saasuu markaa hadalku u socdaa atadiiqu maa faqawlatu lqalbi hiya iyadu atasdiiqu rumayn weeyaan bianna diina diinteennu inaan rumayno huwa isagu alxaqiiqu inuu mid dhaba yahay ama alxaqiiqu alwaajib litibaac inuu yahay in la rumeeyo marka dee waxa ku hoos jiro o dhan waad fahmi kartaa ilaahay rumayntiisa rabbinimadiisa uluuhiyadiisa iyo wixii ka ratimaya oo dhan oo rumayntada iska duunaya taasaa leeda waladii jaa bisidqi wasadaq bihi ulaaika hum muttaquun lahum anshaun haye qowlisaanka muxuu noqday wa qawlatu lisaani lisaanka odhaahadiisu acni nudqa baan u jeedaaye hadalkeeda bilafdi shahaatayn bay ahaatay shahaataynka lagu dhawaaqo xaqan yani xaqa dhab ahaan oo qowlatlisaankuna ama qowlka lisaanku waa tawxiidkaoo lagu dhawaaqo waa kelimatu shahaadataynka lala yimaado quuluu aamanna biاllaahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaad wma utiya muusa waciisa wma utiya nabiyuna min rabbi laa nufariqu bayna axadi minhum waqowlat lisaani lisaanka qowlkiisu acni annutqa baan u jeedaa yani nutqku hadalkee bilafdati shahaatayn bay ahaatay oo erayga ashhadu an laa ilah illa muxamad rasul lagu dhawaaqo ayaa qowlu lisaana waana xagga damban uu ku kala faahfaahin doonaado maxaa rukniya maxaa waajiba maxaa u sheegi doonaa xaqa dhab ahaan وcamaل اqلbi kaالtawakuli واlxubi والtawbati والtadaluli وcamaل اqلbi camalu qalbigu fakatawakuli buu ahaaday tala saarashada oo kale iyo wlxubi kalxubi jacaylka iyo wtowbati towbad ilahay loo noqdo watadallul isdhudhig ilahay la isdhul dhigo walkhawfi cabsi iyo walikhlaas ilahay darti wa loo siy warajaai raja ilahay la rajayn wasabri sabrkii adkaysi washukri shukrinaqma cala xayaa xishoodna la jiro camalu qalbigu kaaga hor marka cibaadaadka qalbiga hore camalu qalbigu camalu qalbigii muxuu noqday waa cibaadaadkii qalbiga ahaa oo qalbiga cibaadaadka dega ayaa maxay ka badan yihiin ya maxay ka badan yihiin kuwa jawaarixda marka camaluqalbiga waxaa ka mid a tawakulka la tala saarnayo wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum muminiin qalbiga inaad ilaahay baad ka cuskanaysa subxana wa tacaala xubbigii baa ka mid ah oo ilaahay subxana wa taala jeclaanaya rasuulkiisa baa ka mid ah jacaylkii waxaa ka mid ah towbadii iyo ilahay loo soo noqdo waxaa ka mid ah tadallul iyo surdhig qofku markaa addoonnimo muujiyo waxaa ka mid ah khawfkiiyo cabsida waa ibaado waa cibaado qalbiga khawfka iyo cabsida oo wuxuu ahaa maaragtay falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum muminiin cid kale ka cabsina marka watay kala qaadaan khawfka sirta ah weliba loo jeeda meeshao dee qofka halka haddii walaaga kusoo bada ku soo bowdo baal kugu soo bowdo inaad iska naxdo baqato iska shay abiiciya ah. lakiin hadduu leeyahi weli hebel baan ka baqaya barka waran nin weli ka baqaya mid baa yaan isagoo dad buu la hadli markaas wuxuu leeyahay awliyada saas akaamkaasa waxbu shegsheegay de khuraafankaasa mid baa ku yidhi war ninkan wax ku hadlaya waa qalade kala hadalo uba iga carariba ninkiiba hadhu baan ku maxaa ku dhacay markaasuu yidhi awliyada haddii la soo qaado ninkan oo khatar oo layna arki maayo markaa marrin tir maaragtay dhibaata ku dhici lahayd waa iska carab ya khowfkooda markaas waa ilaahay sa looga boqo qofka looga baqaya khowfka shirkiga waa kaade waa khowf cibaade ah qofaan kuma halkaa jooga ama qof qabri ku jiraa waxbuu ku yeelayaa haddii aadan hawlaad uqabaysa ad u qaban khatar wey suufiyadu inxiraafkooda waxaa ka mid ah, marka qaarka waxay odhan qaar ba waxay qoogtaabada ku yaallaan eh, ilaahay u caabudi maayo khawfan min naarihi walaa amacan fii jannatihi waayo ma ficday kule waxaas janna inaad adoo doonayay rajaysay iyo cadaab inaad ka baqa marka laga hadlayo qalbiga wl qalbiga wa ruknigii marka iimaanka laga hado farunuha iimaanka ruknigiisii acmaashan ruknigeedii ama iimaanka laga sodlayo ruknigiisu waa qawl qalbi qawl qalbigana maxaynu ku sheegnay haya ii sheeg muxuu qawl qalbigu ahaa qawl qalbigu muxuu adiga ya haddee rumayn soo maha ha rumaynti wey ha rumaynti wey ka noqona ka noqonte waad fiican tahay dee marka qowl qalbigaas haddii la waado muxuu noqonaya qofkii ma jawaabtaan muxuu noqonaya gaaldiwey qofka aan qalbiga ka rumaysnayn ilaahayna rumaysnayn rasuulkiisa rumaysnayn muxuu kaas yahay afku hadduuna kaga dhawaaqeen ya waa gaal faruknuha atasdiiqu biljanaani la soco ruknigeedu waxaa weeyaan atasdiiqu biljanaani weye waayahay kadalika ka waxaa kula mid ah aliqraaru bilisaani carabkaygana qara waa kula midoo yani qowlisaankii haddii aanu qofku tarafud la imanin oo carabka kaga dhawaaqin isaguna hee muslim maaha bal ku dhawaaqin wixii adugu dee gaar u soo bixi karaa qof aan aflaawo ah oo aan hadli karayn iyo taasi looga tala sheekada ka hadli mayno qof aan hadli karayn iyo qof markaa gaar ahaado wax lagu qabto dee hadalka ku hadlay oo wuxuun laga fahmayn islam ujeeday kaa laga hadli maayo dadkii qofka islamka soo gaari doonaya waa inuu ku dhawaaqa marka akhraska ayaa isagu ishaarad ba isaga laga doonay akhraska ku dhiso ishaaraad kii ajamiga ahaa waa in la fahmaa waxa uu ka hadlayo inuu ilahay iyo rasuulkiisa waa inuu muujiyaa baa laga doonaya waayahay marka farruqnuha qowlka ruknigiisu atasdiiq wey biljamic rubi wakadalika alqalb lisan eh, eh, waka ruknaha hadda waxay u socotaa dee waxaa laga soo hadiyay aqsaamtii moogtahay iimaanka laga soo hadiyay iimaanka tasdiiq janan waa kaas iyo iqraarka wa ruknu acmaali اlquluubi asluha wa camali اljawaarixi fa jinsuha wuxuu wa ruknu acmaali اlquluubi acmaasha qalbiga ruknigeedu asluhaa aslu acmaali اlquluub weeye wa camal jawaarix wa ruknu camali اljawaarix camalka jawaarixa ruknigiisuna fa jinsuha weeye waa jinsigeeda halkana muxuu jeedaa acmaal quluubku maxay ahaayeen ya maxaa ka mid ahaa tawakul almaxaba alkhawf acmaal qulubka ruknigiisu muxuu noqonayaa rukniga acmaal qulubka waxaa weeyaan asalkiisa inuu joogo maalan ka soo qaad maxaba maxaba waa juz ka mida cibaado ka mida cibaadada quluubta haddii maxaba la waado asalkii la waado oo ruknigii ah qofaan ilaahayba jeclayn oo rasuulkiisa jeclayn oo diinta ma jiro ka warqaa waxbama joogaan war mase soconnaa waxba kaasuma joogaan rugnigaas weesh hadduu ka maqan yahay khawfkii cabsidu waa cibaado waana cibaado qalbiya qalbigiisa kuma jirto baqasho ilaahay uu ka baqayo rasuulkiisii uu jecel yahay baqasho ka baqayo alla ka baqayo aakhira iyo caqaab iyo naari waxaas qalbigiisa kuma jirtaba wax in yaroo khawfi ma jiro qalbigiisa rukniga meesha ka maqan lakin waa dhici kartaa maxabadii baa joogta laakiin waxba yar nuqsaamahoo maxaba aan ku bixinaynin inuu sameeyo acmaal wanaagsan oo si fiican maarata ama faraa'id waajibaad badan uu sameeyo aan ku bixinayn buu leeyahay eh, wuu isagaa keeni doonaa faahfaahintiisa eh, wuxuu leeyahay khawf baa jira cabsi laakiin cabsidaasi eh, cabsi maxaan ku dhahdaa ka reebaysa marka qaarkood inuu munkaraad ku dhaco maaha cabsi waa jirtaa waa baqbaqaya oo ilaahay waa ka baqaya laakiin haddana waxay keenaysaa mararka qaarkood inuu eh, ku dhaco kabaa'ir dunuub ku dhaco waa iska muslim waa fiican yahi waa dhib maleh naqsa iska jiri laakiin haddii la yidhaahdo asalkeedii meesha ma joogo maxay noqonaysaa waa gaalwey waa meelaha murji'ada iyo ahlu sunnada ay kala tegsan yihin waxa ay sheegaan murji'ada waxay ku le xaglan jinacaas waxaad sheegaysaana kala fannadaysaan oo dhan hawlaha ka baxa bay ku leeyihin somal marka wuxuu leeyahay eh, marka wuxuu tilmaamaya marka ruknigii xagga qalbiga wuxuu noqday tasdiiq biljinaan halkan wuxuu ruknu acmaali wa ruknu acmaali quluubi acmaal quluubka ruknigiisu asluha ay aslu acmaali quluub acmaasha quluubka asalkeeda shay walba khawfkii wuxuu le u qaybsamayaa oo khawf ku bixiya qofka inuu maxaanku idhahdaa ilaa iska ka tago xitaa makruuhaadka iska dhawa kale muxaramaad ka tago oo makruuhaad ka tago khawf eh, ku bixinaya inuu eh, xaaraantii marna uu ka tagayo marna uu ka daynayo khawfka haddii asagii jooga ma dhiman laakiin haddii khawfba aanu joogin tawakulba aanu joogin maxaa la yidhahdaa eh, waxaa la yhahda jacaylba aanu maxba aanu joogin waxaasoo dhan haddii mar hadduu maqan yahay waxa weeye diinta mashku camalu jawaarixka jinsuha muxuu uga jeeda camalu jawaarixi qofkan bani aadamka ah ee muslimka ah jawaarixdiisa waynaanay ka madhnaan intuu diintan soo galay muslimka ahaa inuu ka shaqaynaya wax wanaagsan sadaquu bixiyey salaad buu tukaday khayr waaanu marna ka madhnaan haddiise lagaba waado wax khayra bal ka waran jinsiga camalko dhan maba hayaba waxaa laga xusay ma jiro khalaasna bannaanku diinta ka hedi waa in laga helaa oy jirtaa jinsul camal waxa la yidhahda waa inay jirtaa oo sadaqad uu baxshay ilahay darti oo salaad uu tukaday ilahay darti u bixilaha darti acmaasha faraha badanee noocnooca ah waa meelahadu qaarkood dee xanaabiladoo kale iyagu taariku salaadka camaljawaarixi kow ka aho haddii la waado dee gaal buu noqonaya laakiin jumhuurta marka laga yimaado xanaabilada eh, aimada kaloo dhani dee taarikusalaadka isagu gaal u arki maayaan waana camalka dee acmaalad say marka mabaanid laga hadlayo waa ka ugu muhiimsan marka waxay leeyihin khulaasada in jinsul camal laga helo baa la doonaya haddii jinsul camal la waado oo qofkii waana arrin yar adag baa la odhan karaa qof islaama inuu samayn kari waayo waxa la yidhahdo eh, eh, camal in laga waayo wanaagsan waa arrin adag marka wuxuu yidhi eh, wa ruknu acmaali quluubi acmaal qulubka ruknigiisu asluha way aslu acmaal qulub wa ruknu acmaali jawaarixi amaal jawaarix ruknigeedu waxa weeye fajinsuha marka haddii rukni la waado muxuunku noqonaysaa kuu sheegaya waa yahay oo marka waay wuxuu yidhi halkan wamaa baqiya min camalin fainahu lawaajibun aw mustaxabun xukmuhu wamaa baqiya wixii soo hadhay oo min camalin camala fainahu kaa xukmuhu xunkiisu lawaajibun wey aw mustaxabun wey markii la sheegay asalkii amaalquluubka iyo jawaarixda iyo lisaanka markii la sheegay wixii camaalee soo hadhaa ama waa waajib ama waa heer ama mustaxab bal camal lisaanka u imow de waajib takbiiratulxiraamka o kale hadda waa waajib sooma waa waajib qiraa'ada qur-aanka fatahada akhriyayso waa waajib salaadda gudaheeda maxaa mustaxab noqonaya acmaasha carabka marka laga hadlay waxaa mustaxab noqonaya tasbiixdii iyo tahliisha iyo tilaawatu qur-aanka iyo istikfaarti arrimahaasoo dhan maxay noqonayaan waa mustaxab bay noqonayaan u kaale camalujawaarix camalujawaarixa ee salaadaha shanta uu tukanaya qofku de waajibaadka ka mid tahay sawmu ramadaanu somay maxay ka mid tahay waajibaad ka mid tahay xajkii qofkii awood u lahaa waajibaadka ka mid tahay waa camalkii jawaarixda mustaxabkii muxuu noqonaya salaadii tatawuca waxaa la yihahda maxaan ku dhahda soomkii tatawuca iyo wixii kula mid aha acmaashii qulubka waajibkiisu muxuu noqonaya camal qulubkii ixsaanu danni dadka muslimiinta ah oo wixii ka soo hay rukni baynu ka hadlaynaa ixsaanu danni dadka inaad u mala wanaajiso waa waajib qalbiga ku hayso mala wanaagsan cadamu alhilli waalxasad in lagaa waado cidna uurxumo iyo nacayb iyo karaahiya muslimka qalbiga aanay ku jirin waa waajib mustaxab maxaa noqonaya alcafw caman dalama ka oo kala dee nin baa ku dulmiye ku dhibaateeyey dee inaad iska cafidaa waa shay mustaxba wanaagsan inaad waxaa qaadatana oo aad maaragtay ciddii wax kaga dhicinaysa ad la tigsatana wax maani amare wamaa baqiya wixii soo horo min camalin camala fainahu madkuurkaa la soo sheega xukmu xukunkiisu la waajibun weeye xukunkiisu aw mustaxabun weeye ida ntafa ruknu intafa aliimaanu kuliyatan aw laa faqul nuqsaanu litaariki اlwaajibi wاtaطawuci can muminin fi اlkhayraati musrici khulaasay marka wuxuu leey hadaba haddii ida ntafa ruknu ruknigii haddii la waayo ila rukni kuu soo sheegi qalbiga ruknigiisa kuu soo sheeg jawaarixda rukniga kuu soo sheeg wlka ruggiisa kuusoo sheeg mi hadda kugu celinaya intiis adigu lagama iska jir idantafa ruknu ruknigu haddii la waado intafa aliimaanu iimaanka meeshu ka baxsanay kulliyatan dhammaanteed aw laa ama lama waayin ee ruknigi waa joogaa faqul waxaad tidhahdaa nuqsaanun nuqsaan baa litaarikil waajibi waajibkii ka tega u sugnaaday iyo wa tatawuci can mu'minin uu ka muminkaasoo musliu degdegay fi khayraat ninkii tegay adu khayrka u degdegayey baad ka wasdhacaysata kasoos ka marta fa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraat uma awrasna kitab aladiina istafayna min cibaadina fa minhum aalim nafsi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraat biidn illah marka wuxuu halkaa ka rabaa haddii rukn la waado arkaantii aynu soo sheegnay oo qalbiga ruknigiisu muxuu ahaa xagga qulubta marka laga hadlayo tasdiiq in la waado wlqalbigii la waado haye carabka muxuu ahaa ya talaafud bishayaatiin camal jawaarix muu ahaa jins alcamal jawaarix buu ahaa inta haddii la waago intafa imaan kuliyatan buuli waay awlaa marka muxuu jeeda haddii la helo asla acmaalkii waa joogtay aqwaashiba lain qofkii waxoogaa eh, waajibkii iyo sunnayaali wixiibu ku yar taqsiir ku sameeyey waa nuqsaan iimaankiisu waa soo kaaftay oo wuxuu leeyahay ida ntafa ruknu rukniga haddii la waado intafa aliimaanu iimaankii waa anfoomo waa la waayey kuliyatan xawi dhammaantii aw mase laa intifaa ma dhicine rukniga waa joga faqad haataa nuqsaanu nuqsaan baa jirta litaarik waajibika waajibka qof ka tegey wa tatawuc can muminin buu ka nuqsaamaya muminkaasoo muslimu degdegaya fi lkhayraat kaasuu ka hooseeya marka iimaanku waxyaabaha ay tilmaamaan oo kale msdhaxyada mulaquliimaan iyo alimaan mulaq marka la yidhaha mulaquliimaan waa qofka xaduladnaa iimaanka haysta oo qofkii meesha u hooseeye taagan oo hadduu ka taga gaaloobaya mulqiiman bay yidhahdaan qofkaas wuxuu haysta alimaan mulaq waa qofkii la yimi alimaan waajib oo dee qadarkii waajibaadka iyo la yimi oo saasoo kale macnaha waa istilaaxaadka isticmaalaan adigoo kututaad ku arkayso nusuusta adilada ku saabsan iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaantii arrimahaas o insha allah iska wada garan doontaan intaasaan ku dayayna maanta subxanak allahuma bxamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka